الرقم الثامن والثلاثون باب, باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة Bölüm 38 Ailede din eğitimi Ümmetine ve yakınlarına namazı emret. Kendin de o namaza sımsıkı sarıl veya namazı emretmede dirençli ve dayanıklı ol. 20 Taha 132 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki onun yakıtı insanlar ve tutuşturulmaya yarayan taşlar veya taştan yapılmış tüm putlardır. 66 Tahrim 6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنهما كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا Hadis 300 Ebu Hureyre allah ondan razı olsun şöyle demiştir hazreti ali'nin oğlu hasan bir gün sadaka hurmalarından birini alıp ağzına koymuştu bunu gören rasulullah sallallahu aleyhi vsellem tuh tuh at onu bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun buyurdu müslim zekat yüz bize sadaka helal değildir. Bilmiyor musun? şeklindedir. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه Hadis 301 Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah İbni Abdül Esed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum yemek yerken elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu bunun üzerine rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu ey çocuk besmele çek sağ elinle ve önünden ye ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه Hadis 302 İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu: Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır sürüsünden sorumludur kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur hizmetçi efendisinin malının çobanıdır onları muhafazadan sorumludur o halde hepiniz çobansınız eliniz ve idareniz altındakilerden sorumlusunuz an amr bn şuaybin an abih an ceddih radıyallahu anh kal قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن Hadis 303 Amr İbni Şuayb babasından, o da dedesi Abdullah İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur yedi yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı emrediniz on yaşına geldiklerinde kılmazlarsa kendilerini dövmek ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız oğlan ve kız bir yatakta yatıyorlarsa yataklarını da yedi yaşında ayırınız وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين Hadis 304 Ebu Süreyya Sebre İbni Mabet el-Cüheni'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu yedi yaşına gelen çocuğa namaz kılmayı öğretiniz on yaşına vardıklarında kılmazlarsa dayak ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız